bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin albacثu bacd اlmowti wالshafaaca cinwaankaas waxa weeyaan musanifka intuu ka hadli doono ninka muxaqiqa uga dhigay cinwaan marka waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii abi cuثmaan الsaabuni ee caqiidati aslf asxaabi اlxadiiث marka musanifka wuxuu meeshaan leeyahay wayuminu ahlu اdiini wالsunati biاlbachi bacda اlmowti ywma اlqiyaama wuxuu galay markaa hadana arkaan اliimaan qeybihii kamid ahaa oo waxa weeyaan wayuminu ahlu اdiini waxay rumaynayaan dadka diinta le oo wsunati ahlu sunna waxay rumaynayaan bilbachi bay rumaynayaan soo bixitaanka bacda almowti laysa soo bixi ywma alqiyaama yacni dadka ahlu diinta waxay rumaysan yihiin ilaahay inuu dadka qabriga ka soo saari doono waa goormaa maalinta qiyaamada buunka markii lagu dhufto waay marna buunkaa lagu dhufanayaa dadkoo dhan way wada baaba-ayaan haddana mar labaad markii oo lagu dhufto khalaa'iqdoo dhan way soo noolaanaysaa huma nufika fiihi ukhraa fa idaa hum qiyaamun yanduruun hal mar markii lagu dhufto dadko dhan way soo wada istaagayaan kaas inuu dhici doono oo min ahwaali yowma alqiyaama ay ka bilaabanayso ay dadka ahlu sunna ay rumaysan yihiin waxaan nirey sideedaba eh, saddex shay waa marna waa adduunyo marna waa barsakh marna waa qiyaamo markaa kadib janno iyo naar weyaan sidaasay isugu hawsha isugu dhacdaa adduunyada hadda aan ku noolnahay waa meel waxaa ku xigto markii la dhinto ilaa layse soo bixiyo buunka labaad lagu dhufanayo waqtigaas barzakha la wa min waraa'ihim barzakhun ila yowmi yubcathuuna qofka markuu dhinto ilaa laga soo saaro intaas barzakha la yidhahda fatradaas oo qabrigaasuu ku jira waa laysku cadaabaya ama waa layskugu naciimaynaya marka layse soo saaro min daalika alyowm oo qabriga layska soo saaro ilaa jannada iyo naarta la galana yowma alqiyaama la yihahda marka waxaasoo dhan iyo waxa dhexdhici doono iyay dadka ahludiinta rumaysan yihiin buuri wa bikuli maa wa yuminu ahludiini bikuli maa shay dhammaantiis ay rumaysan yihiin akhbar allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay uu ka waramay oo min ahwaali dalika alyowmi maalintaas dhibabyaalkiisa kamid ahwaal murugyaalkiisa alxaqi yowmkii xaqa ahaa iyo waxay rumaysan yihiin waاkhtilaafi axwaali اlcibaadi fiihi wاlkhalqi iyo adoomanka axwaashooda in iskhilaafsan tahay khalqiga maalintaas xaalkooda waa iskhilaafsan yahay nina waa nin ahlu janno aho wanaagyaala u bilaabanayo nina shara u dambaysa iyo naar xumaana u bilaabanayso fii ma yarawnahu waxay arki doonaan wayalqownahu ay la kulmi doonaan hunaalika fii dalika alyowm ay kula kulmi doonaan alhaaili ee macnaha murugta le haail bimacnaa oo howl ah laga keenay yani waa maalin oo fadiic ah oo murug le waay oo waxaa kamida waxaa ah, dhacaya min akhdi lkutubi kutubtii oo la qaata bilaymaani wa shamaa'ili nina kitaabkiisa yemiin ah laga siinaya aymaan lagu jamciyey ama shimaalow ka qaadanaya oo waa ninka ahlu naarka markaasaa asxaabu اlyamiini wa asxaabu shimaal loo kala bixiyey faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu ha mqra'u kitaabiya alxamdulilah ninka oo kitaabkiisa badaxda laga siiyane fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya marka waxa weeyaan nina midigaa laga siinaya nina bidax walijaabati can lmasaa'ili masaa'il oo laga jawaabi doono qof kasta wax baa la weydiina qabriga markii man rabuka maa diinuka maa nabiyuka wax badana laisweydiina ilaa saa'iri zalaazili hadda zalaazil waxaa layihaha dhulgariir zalaazil hadda wuxuu ula jeedaa musanifka wax kasta oo qiyaamada maalintaa yimaado qofka gariir bay ku ridaysaa oo wax la yaab lahaa dhacay yowma tubadalu اlardu gayra اlardi wasamaawaat wabarazuu lilahi اlwaaxid اlqahaar maalin sahlan ma ah waa maalin ou ilaahay caroonaya lam yaqdab milahu qablahu walaa bacdahu xataa ambiyada ay maalinkaas cabsanayaan marka zalaazil macnaha argagaxyaalo waa ayaa dhici doono iyo wlbalaabil sidaasuu musanifka yihi balaabil haddii la yidhahda jamcu bulbul wahwa tayr wa noqonaysa laakiin waxaan u ninka taabica lafdiga bedelay laakiin waxaan u inay tahay ilaa saa'iri zalaazili walbalbaal balbaal marka waxaa la yidhaahdaa aldiraabu walham walwaswaas kaasaan hadda macnaha meesha ugu dhow balbaal haddii la yidhahdo idiraab dadkii oo aan sugnaasho lahayn oo isdhexyaacay iyo murugta iyo waswaaska balbaal la yidhaahda ayib hami waa balaabil waxaa dhici karta inay tahay hami inuu ula jeedo naftigeeda allahu aclam almawcuudati ee laysu yaboohay fii dalika alyowm alcadiim maalintaas weyn iyo walmaqaami alhaa'ili maqaamka oo murugta leh oo waa maxay oo min asiraadi walmiisaan siraadaa dhici doono jidka oo loo maraya jannada jidkaa jannada loo maraya hoostiisana jahanamaa ku taalla marka wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika waa tii aayadii ahd wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatma maqdiya anu malayna aayadii hadda maxasuusta marka siraadka kaasaa layihaha miisaan waxaa waaye mowqifka markii laga baxo mowqifka markii qabriga laga soo baxo banaanka laysugu yimaado banka qiyaama ay dadka yidhaahdaane markii laysugu yimaado acmaasha la miisaamaya iyo wa nashri suxufi suxufti oo oo daboolka laga qaado alatii fiiha uu ku sugan yahay mathaaqiilu dhari min alkhayr washar dhari waxa ugu yar miisaaniyaalkooda ay ku sugan yihiin oo khayr iyo shar ah faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara ninkii camalkan ugu yar sameeya wuu arkayaa ugu weyn ninkii sameeyana wuu arkayaa midkii wanaagsan iyo midkii sharaba waxa ugu yar oo khayra ninkii sameeyana wuu arkayaa waxa ugu yar oo shar hadduu sameena wuu arkaya ilaah hadduusan u dhaafin iyo wagayrihaa waxaas iyo wixii lamid wa yuminu ahlu diini wاsunati waxay rumaysan yihiin bishafaacati rasuuli rasuulka inuu shafeeci doono limudnibi اtawxiidi dadka ahlu tawxiidkoo dembaabay yani ilaahay bay rumaysan yihin laakiin ka dhacay iyo wa murtakibi اkabaa'iri iyo kabaairta kuwa kuwa sameeyey dembiyaasha waaweyn irtikaabu اkabaa'ir dembiyaasha waaweyn kuwa sameeyey kamaa warada bihi اkhabaru الsaxiixu khabarka saxiixa suu ugu soo arooray can rasuuli اllahi sal اllahu alيh wasalam fiiri marka waxa weya qiyaamada waxaasaa dhici doona buu ku yiri oo ay kamid tahay in dadka lasoo bixi doono murug badan ay ku dhici doonto siraad la mari doono camalkaada la miisaami doono nashri suxuf suxufka waxa weeye malaaigta ay wax qori jirtay oo lagu leeyahay iqra kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban kitaabka midigta iyo bidix layska siina waa kitaabta acmaashaada kugu qoranta oo markii ilaahay u yiriye fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu ha umqra'u kitaabiya kitaabkii markuu wax wanaagsan ugu qorano arko ou khalaa'iqdii meesha la joogto wuxuu leeyahay kitaabkayga kaale akhriya waxa iigu qoran lannahu waa baasay imtixaankii inuu ku baasa ugu qoran ninkii kale kitaabkii markii la arka naaraa kuu qoran dembigaasaad leedahay intaasaa lagugu ciqaabay weligeed naar ku waaraysa ayaa ugu qoran markaasuu yaa laytanii lam uuta kitaabiya anoo qoorta la iskay qabto oo naarta laygeliya io fiicnaan lahayde maxaa marnaba kitaabkan laygugu dhiibay ku shallaynaya ayib marka shafaacadii bay rumaysan yihiin markaasuu wuxuu yidhi akhbaranaa abu saciid bni xamduun anba'anaa abu xaamid bni sharqi الشhرقي xdثنا أحمد بن يوسف السلمي xdثنا cبدالرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala inuu yihi شhفاacتي لأهل الكبائر min أمتي xadiidkaa صحيiح weeyaan cبدالرزاق في مصنفhi waa isku wariyay معmر ثاaبت min أqوى الأسانيد weeyaan marka شhفاacتي aniga شhفاacadayda liahli اkabaa'iri dembiyaasha waaweyn kuwa sameeyaa iskalow min ummatii kamide liannahu ninka amal fiican la yimid oo janno gala shafaacada nebiga darajaad dhaadheer unbuu ku helayaa laakiin naartii wuu ka badbaaday laakiin nimankan kabaa'irta dembiga waaweyn la yimid oo dadkiioo la dilaa kamide zinadiioo la galaa kamide maalulyatiim oo la cunaa kamide wax badana kabaa'ir dunuub marka nabiga caleyh salaatu wasalaam inuu shafeeci shafaacada waxa weeyaan wasiila waa asalkeeda ulajeedada sharciga laga leeyahayna ilaahay in laga codsado oo laga baryo inuu fulaan min annaasi dembigiisa u dhaafo oo markaa jannada geliyo sidaas waay marka shafaacada nebiga uu leeyahay midaan keligeed ma ahane shafaaca guud ou nebiga leeyahay oo ah markii mowqifka laysugu yimaado oy ummadii konton kun oo sana ay meesha taagan tahay yay ambiyada u tegayaan nabiyulaahi daawuud aadamay ka bilaabayaan nuuxay u tegayaan ibraahim muusa ciisa oo khamsadii min ululcasmi ah nin kastana waa ka cudur daaranaya markaa nebiga loo imaanaya ana lahaa buu leeyahay markaasuu ilaahay wuxuu ka baryaa ummadan in lakala diro ninba meeshuu mutaysta loo dira ninkii janno mutaysta iyo ninkii naar mutaysta kaas mowqifka kaasaa la yihahda ee shafaacada nebiga weyntaas weeyaan oo waqul casaa an yabcathaka rabuka maqaama maxmuuda ou ilaahay yihi maalintaas maqaam maxmuud khalaa'iqdoo dhan baa nabiga mahadinayso liajli shafaacatihi shafaacada labaad waata dadka ahlu kabaa'irta loo shafeecay oo ilaahay inuu dembigooda uusan u qabanin ee jannada ou geliyo qaar kale uu shafeecaya ummadiisao naar gashay ou shafaacadiisa nabiga uga soo saaraya marka shafaacaadka nabiga caleyh salaatu wasalaam way badan tahay culamada waxay yidhaahdaan shafaacada ninka loo shafeecayo shuruuday leedahay marka ugu horeysa cidda wax shafeecayso in ilaahay uu raali ka yahay midda kale midka loo shafeecayo naftigiisa waa nin ahlu tawxiid ah oo ilaahay raallimadiis guurkiisa hore soo galay inuu yahay waay walaa yashfacuuna ilaa liman irtada yani malaaigti waa shafaacay saalixiinta ambiyada way wada shafeecayaan laakiin ilaa liman irtadaa nin horta marka hore laga raali noqday oo meel looga shafeeci kara yimid ala raba ninka oo wax shafeecayana waa nin ilaahay raalli ka yahay oo jidka ilaahay uu u jideeyay adduunyada kusoo dhaqmay inuu ahaado midda kale waa in ilaahay horta u idma shafaacada waa in la fasaxa haddaan shafaacada la shafeecin oo ilaahay idin ousa bixin wax hadli kara malaha marka saddexdaas shardi markii laga helo yaa qofkii loo shafeecaya marka waataan sheeg mujaahidka waa shafeecaya saalixa waa shafeecaya ambiyadu waa shafeecayaan taxta haadihi eh, maxaan ku iraahdaa ashuruud wa kam min malakin fi الsamaawaati laa tugni shafaacathm shayئa ila min bacdi an yaأdana allahu liman yashaau wayarda ila min bacdi an yaأdana allahu ilaahay markuu idma kadib a shafaacada la gelaya shafaacadaas oo dhan markay dhammaato ilaahay wuxuu leeyahay ambiyadii way shafaaceen malaaigtii way shafeecday saalixiintii way shafeeceen markaasaa waxaa laleeyahay walam yabqa ilaa shafaacatu arxam araaximiin shafaacada ugu weyntay ilaahay waay khalaa'iq badan oo naar macnaha eh, galeen inay waajibsadeen inay galeen buu ilaahay ka soo saarayaa bishafaacatihi acdamu shafaacatin taas weeyaan marka shafaacada waa wax aada u qiimo badan laakiin qofkii wuxuu isku dayaa adduunyada intuu jooga inuu ciddii wax shafeecaysa inuu noqdo inuu isku dayo ilan dadka fiican oo mujaahidiinta saalixiinta adqiyaa waa wada shafeecayaan marka inta adiga lagu shafeeci lahay nebiga shafaacadiisa ummadadiisa dhan way wada gaaraysaa laakiin dad kaleo adiga kamid intayna kuu shafeeci laha adigana u shafeecdaa fiican taasna waxay ku xiran tahay ilaahay inuu ku waafajiyo markaasuu wuri wa akhbaranaa abu caliyin zaahiru bnu axmed akhbaranaa muxamed bnu musayib alakyaani xadaثna alxasan bnu carafa xadaثna cabdusalaam bni xarbin almulaa'i can ziyaad bni khaythamata can nucmaan bni qaraad can cabdilaahi bni cumar qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam khuyirtu bayna الshafaacati wa bayna an yadkhula shatru ummati aljanata khuyirtu waxaa lay khiyaar geliyey waxaa lay dooran siiyey bayna ashafaacati inaan ummadayda u shafeeco iyo wa an yadkhula shadru ummatii ummadayda laba ubarkeeda aljanata inay galaan iyo in la yidhaahdo shafaacadaada inay ku galaan khiyaar u dooro fakhtartu shafaacata shafaacadan doortay buu yiri maxaa yeelay shafaacada nebiga kuma eko ummadiisa dhan bay wada gaaraysaa ninkiiba ahlu tawxiid eh marka waxaa layihi inaad ummadaadi shafaacadii ka dhaaftid oo laba jannada toos loo geliyo iyo in aada u shafeecdid oo markaa kadibna aan aan toos loo gelinin laakiin labada bog ay ansaxday nabiga calayh salaatu wasalaam xadiid saxiixa bukhaari muslim ay wariyeen yaa markii aadam la yidhaahdo akhrij bacatha annaar naarta dadka iskale u soo bixi yuu aadam wuxuu le ilaahu meeqa waay markaasuu min kuli alfin tisca miatin wa tiscata wa tisciina kun kasta sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naarta usoo bixi hala ka haray markaasay saxaabadii aada u ooyeenay murugoodeen markaasuu nabiga wuxuu iri ha cabsanina yajuuj iyo majuuj iyo awlaada ibliis ha tirada ku jire kuwaas ninkay dhex galaana tiradoodu waa badnaayaan adinkana waad yaraanaysiin muslimiinte eh, ha cabsanina buu ri markaasuu nabigu wuxuu iri ilaahay waxaan ka baryay ummadayda marka afar loo dhiga qeyb kamid ah jannada inuu geliyo haddana wuxuu iri waxaan ilaahay ka rajaynayaa marka saddex loo dhigo inay eh, maxaan ku iraahdaa maya ahlu jannada inaad rubac ka noqotaan uri haddana ahlu janna inaad thuluth ka noqotaan saddex marka loo dhigo qayb inaad haddana ahlu janna aad ka noqotaan buu iri laba ubar marka taasna gooni baa nabiga loo siiyey shafaacadana waa la siiyey khuyirtu bayna ashafaacati wa bayna an yadkhula shadru ummati aljanna fakhtartu shafaacata intaad xadiidka ah waxa weeyaan waa xadiidkan ibnu maaja ayaa wari albuusiri fi kitaabi zawaa'id wuxuu ku leeyahay rijaaluhu saxiix rijaalu saxiix alimaamu alalbani wuxuu ri xadiidka wuxuu saxiix ku yahay khuyirtu bayna الشفاعة wa bayna an yadkhula shadru ummati ljanata fakhtartu shafaacata intaas waa saxiix laakiin intaan ka dambaysa liannaha acam wa akfa mudraj weeyaan laysa min kalaami الnabiy sal اllahu alيه wasalam inamaa jaءa biha axad الruwaat markaasaa waxaa loo malay xadiidka inuu kamid yahay xadiidka wuxuu ku egyahay fakhtartu shafaacata nabiga hadalkiisa qaaliban ma cileeyo walidalika liannahaa shafaacadii acamu wa akfa aydaa kaafia atarawnaha ma waxaad u malaynaysiin lilmuminiina mutaqiina dadka muminiinta oo mutaqiinta gaar inay ku tahay laa walaakinaha lilmudnibiina dadka dambaaba iskala midle almulawathiina almutalawithiina ee wasakhoobay alkhataa'iina ee dembiga badnaay a shafaacadaydi iska leh macnihii hadda way tahay shafaacatii liahli kabaa'ir la macno tahay laakiin lafdigan lafdi oo mudraja waay ruwaadka gadaal kaga dareen laakiin nabiga xadiidkiisa fakhtartu shafaacatu ku egyahay kama qaala alcalaamatu alalbani أخبرنا أبو محمد المجلدي أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو xa waxaa isnaad kaloo la bilaaba wareejin waay وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة فيri محمد بن إسحاaq waa saaxiب الصحيiح waay marka inuu jad u yahay wuxuu jad u yahay abu daahirkaas xadahanaa caliyu bnu xujrin ibni ismaaciil ibni jacfar can camri bni abi camrin can saciid ibni abi saciid almaqburi can abi hurayrata radia allahu canhu anahu qaala yaa rasuula allahi man ascadu nnaasi bishafaacatika ywma alqiyaama abu hurayra weydii yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyow man ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaan badan bishafaacatika shafaacadaada yaa ugu guulaysi badan yowma alqiyaama yacni inta hesha shafaacadaada yaa uga badan oo ugu xad badan fa qaala nebigu wuxuu ihi laqad danantu waxaan maleeyey anlaa yas'alunii inuusan i weydiinin can hada alxadiidi axadun inuusan i weydiinin awalu minka adiga kaa horay abuu hureyra waxaan u malaynaa buur nebiga ama waxaan yaqiiniya dhanniga waa loo isticmaalaha qof adiga kaa horeyso oo i weydiisa man ascad naas bishafaacatiga adiga ka horeysa inayna jirin baan u malaynay waxaana saas arintaas kugu dheli waxawaa limaa ra-aytu waxaan arko oo min xirsiga dadaalkaada cala alxadiidi aad ku allahu akbar taskiya min annabiy sal alla alيh wasalam liabi hurayra radi allahu canhu yahay aalib dadaal badan xadiidka nebigana ku dadaala inuu yahay nebiga u markhaati kacay walidaalika ilaaha u barakay abu hurayra markii xadiidkiisa la barbar dhigay inta xadiid warisa waxa weyaan waa ka wada xadiid badan yahay cabdullaahi bni camr bni caas unbaa yiri uu yiri iga xadiid badnay asigana waa qori jiray anna waa xifdi jiray laakiin cabdullaahi bni camr bni caas waxaa ka qaalib noqday suhdigii iyo cibaadadii sida abu hureyra oo ugu tafaxaytay inuu xadiidka nabiga dadka gaarsiiyo cabdullaahi bnu camar saas ma ahayn oo asiga isku mashquulay cibaadadii gaarka ahayd baa ka mashquulaysa wixii badan uu nabiga ka maqlay inta laga wariyay wax kooban waay muktir waaye laakiin abu hureyra ka batay inta hadda laga wariyay ayib markaasuu nabigu uu jawaab wuxuu ri ina ascad annaasi dadka kan ugu macnaha ugu guuleysi badan bishafaacati yowma alqiyaamati man qaala ninkii yidhaahdo waay laa ilaaha ila allahu ninkii yidhaahdo khaalisan asoo yani khaalis u ah min qibali nafsihi oo shirki ayna ku jirin ninkii laa ilaaha ila allahu yidhaahdo asoo markaa ilaahay u khaalis yeelayo oo shirki iyo nifaaq iyo shaki iyo bidca iyo balaayo ayna ku jirin marka taas waxay daliil u tahay nabiga shafaacadiisa ninka mutaysto waa inuu buundada hore horta kasoo gudba ahlu tawxiid uu noqdaa mar haddaad ahlu tawxiid ahayn waata noo imaan doonta dadka nebiga xawdkiisa dhinac laga marsiinayo markuu yidhahdo saxaabadaydi waa inuu shafeeca ou doono iyo ummadaydi waay in laleeyahay may may kuwaan waxay gadaashaa sameeyeen warka mahayside iska dhaaf baa nabiga lagu leeyahay marka taan waxay daliil u tahay qofka markii in loo shafeecayo waxa weyaa nin horta ilaahay towxiidkiisa aaminsan si dhab inuu ahaado laakiin adiga markii hore haddaad aaminsanayd fulaan min annaasi owliye ah aniga wax ii tarayo oo adiga adduunyada aad ku bari jirtay towxiidkaada khalal baa ku jiro haddaad qubuurta bari jirtay ood geedaha wax ku xirxiri jirtay towxiidkaada baa ku jira marka qofku waxaa la rabaa towxiid khaalis ah oo aad u aaminsan tahay laa naafica walaa daara ila allah laa yastaxiqu alcibaadata ila allah laa yustacaanu ila biاllaah laa yucbadu bixaqin ila allah yani nin wixiisa ay u cadcad yihiin ala rabaa inaad soo dhimatid laakiin haddii adiga towxiidkiiba ay khalal kaa gala towxiidka ma qaybsamo markaa dhinaca bidaxda lagu marsiinaya marka nebiga waa sheega wuxuu ri in shafaacadiisa ummadiisa ay wada gaarayso laakiin nin towxiid qiyaamo kula yimid inaad ahaato xadiidkan waa xadiid mashhuur oo la yaqaano oo xadiidkii bukhaari uu wari waay xadiidkan oo abu hurayra man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama xadiidkan xadiid bukhaari uu wari waay alxawdu walkowthar wa yuminuuna biاlxawdi walkowthari wa idkhaali fariiqi min almuwaxidiina aljanata bgayri xisaabin wa muxaasabati fariiqi minhum xisaaba yasiira wa idkhaalihim اljanata bgayri suuءin yamasahum wa cadaabin yalxaquhum wa idkhaali fariiqi min mudnibiihim الnaara ثuma ictaaqihim wa ikhraajihim minha ilى aakhirih musanifku wuxuu leey wayuminuuna dadkii ahlu diinka ah waxay rumaynayaan bilxawdi nabiga balligiisa ama darkiisa xawdka waxa weeyaan ummadda qabriga marka laga soo saaro oo banka qiyaamada la isugu yimaado meeshaasi ummadda qoraxda lagu soo dhoweynaya ardadii la bedelaya kumanaan sana la taagan yahay dadka nin kastaba dhididkiisii uu hadba camalkiisi meeshu jooga uu gaarayo oo dadka qaarkeed oo kalxamanka iyo ilaasanka uu ka buuxinayo meeshaasaa waxaa la keenaa balligii nabiga caleyh salaatu wasalaam ama darkii nabiga oo biyihii ay ku jireen ummadiisa keli ah ka cabaysa nabiga gooni loo siinaya marka xawdka kaasaa la yidhaahda nebiga waa tilmaamay oo weyninkiisa maa beyna ayla wa sanca wa xadara mowt miya intaasuu gaadhsiisan yahay buu iri wa zawaayaahu mutasaawiya macnaha dhinacyihiisana waa siman yihiin weelalka lagu cabay keligeed akhar min nujuumi samaa buu nabiga yiri galaasyaha lagu cabaya ummadiisa badan galaasyaha lagu cabaya wax dhammaanayana ma ah maauhu abyadu min alaban wa axlaa min alcasal wahaakada marka waxa weyaan man shariba minhu laa yadmau abadan maalinkaas ninkii xawdka ka cabo oon damba qaban maayo marka xawdka nebiga kaas weeyaan waxaa weyaan ninkii ahlu towxiida oo nebiga shafaacadiisa mutaysto dhan waa ka cabaya alkowtharna webi waaye kowtharka waa inaa acطaynaaka alkowthara waa si gaar ana webi nebiga loo waxa oo laga soo buuxiyey ay biyihiisa ka yimideen waa nahrigaas kowharka a ah marka xawd iyo kowthar saas waay waxaa kala rumaysan yihiin bou musanifka idkhaali fariiqin wa biidkhaali fariiqin ay rumaysan yihin saasay ku cadfan tahay bilxawdi ay ku cadfan yihiin wa bilxawdi wa fariiqin dad in la geli doono oo min almuwaxidiina dadka alle keli yeelay oo allaahu waxdahu laa lahu yiri aljanata in la geli doono bigayri xisaabin nabiga wuxuu sheegay yadkhulu min ummatii sabcuuna alfa aljanata bigayri xisaabin todobaatan kun yaa ummadayda biduuni xisaab jannada gel wax xisaaba male markay yimaadaan jannada horey ka galeen walidaalika cukaasha markuu nabiga xadiidkaas wariyey ou gacanta taaga wuxuu ri ilaahay rasuulkiisiiyow dadkaas inuu iga mid dhigo io bari markaasaa lihi anta minhum marka cukaasha waa min ahli اljanna bal min ahli اljanna keliya ma ahaane miman yadkhulu اjanata bgayri xisaabin walidaalika waxaa leeyihi mahmaahay baa noqotay ninkii nin labaado nin kala istaago yiri ilaahay rasuulkiisiyow anigana ii bari buuri markaasaa lihi sabaqaka bihaa cukaashatu cukaashaa kaaga hormaray cukaashatu marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ugu bishaaray marka hadda waxaa la yidhaha ninkii intqof wax ku weydiista aad siisid qof kale u weydiiya sabaqaka bihaa cukaasha xataa waxay noqotay mathal ayib waxay rumaysan yihin wamuxaasabata fariiqin minhum wamuxaasabati fariiqin minhum fariiq kamida in la xisaabi doono xisaaban yasiiran wa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran dadna xisaab yasiir nebiga markii la weydiiyey xisaab yasiir maxaa lagala jeeda alcardu uu nebiga ku tilmaamay ilaahay baadha addoonkeygiyow waxaas iyo waxaas ma samaysay haa adduunyada intaad joogtona waan kuu qariy waan kugu asturay haddana waan kuu dhaafay jannada hore ka xisaab yasiir waay marka wa idkhaalihim dadkaas waxaa la gelinaa aljanata bigayri suuin dhib la yamasuhum oo taaban doono iyo wa cadaabin wa bigayri cadaabin cadaab la la geli doona yalxaquhum cadaab yalxaquhum cadaab oo ayaga haleeli doona la-aantiis ay jannada iska galayaan way rumaysan iyo wa idkhaali fariiqin ay haddana rumaysan yihin fariiqin oo min mudnibiihim kuwooda dambaabay kamid ahlu tawxiid dambaabay annaara inay geli doonaan huma ictaaqihim in laga xurayn doono iyo wa ikhraajihim minha in laga soo bixi doono iyo wa ilxaaqihim in la haleeshii doono biikhwaanihim walaalahooda alladiina kuwaasoo sabaquuhum ilayha jannada uga hormaray dadna naarta la gelinaa ummatu muxamed waaye dembiyaashoodiia laga soo hufaa laakiin waxaa lagu leeyaha lagu waari maayo waa laga soo bixinaya dadkii walaalahooda jannada bikeyri xisaab galaya laga haleeshiinaya walaa yukhalladuuna fi naari naarta lagu waari maayo fa ama alkufaaru gaaladii soo ma aha fa inahum ayaga yukhalladuuna fiiha naarta lagu waarina walaa yakhrujuuna minha abadan weligood kasoo bixi maayaan walaa yatruku llahu fiiha ilaahay naarta ugu tegi maay min cusaati ahli liimaani dadka ahlu iimaantkooda ilaahay ku caasiya axada naarta ugu tegi maayo axadan qof naarta ugu tegi maayo macnaa dadka oo cusaad ahliliimaan naarta lagu waarin maayo way galayaan qaar kamid mid laakiin lagu waarin maayo marka intaasoo dhan waxa weeyaan waxa dhacdhixi doono qiyaamada musanifkuu soo koob koobay kitaabkii hore abubakrin ismaaciili ou lahay baan aan ku sharaxnay intaana intu musanifka sheegay un baan ugu kaaftoomayna ru'yat lmu'miniina rabbahum fi laakhira haddana cinwaanka kale waxa weeyaan dadka mu'miniinta rabbigooda inay arki doonaan aakhirada markaasuu musanifku wuxuu ihi wyashhadu ahlu sunati ana almu'miniina yarowna rabbahum tabaaraka wa tacaala biabsaarihim wayanduruuna ilayhi calaa maa warada bihi alkhabaru saxiixu can rasuuli illahi sal alla aleh wasalam marka meeshaanuu musanifku ugu hadlayaa ru'yada walidaalika muxaqiqa markii hore wuu gafay cinwaan horo xadiid horo oo qeyb kala raacsanoo ru'yat lmuminiin uga magac daray taas sax ma ahayn tanaa meeshaan ru'yada ugu hadlaya si kooban wayashhadu ahlu sunnati waxay qirayaan ana almuminiina muminiinta yarawna rabahum inay arki doonaan tabaaraka wa tacaala biabsaarihim aragyaalkooda wayanduruuna ilayhi ila allahi inay fiiri doonaan calaa maa warada bihi alkhabaru saxiix siduu khabarka saxiixa kusoo arooray can rasuuli ilahi sal allahu alay slam fii qowlihi uu kusoo arooray inakum tarawna rabakum aad arki doontaan kamaa tarawna alqamara qamarka oo bisha saad u arki doontaan ama dayaxa leylata albedri joogo afar iyo tobanka markuu joogaa la yihahda marka sidaasaad ilaahay u arki doontaa nebiga shamsigana waadi inakum satarawna rabakum kamaa tarawna shamsa wuxuu iri tarawna rabakum kamaa tarawna alqamara laysa duunahu saxaab yani markii ay ay ay eh, maxaan ku irahdaa dayaxa uu cirka ku taagan yahay wax kaaga sokeeyo ayna jirin oo saxaab iyo mid ayna jirin saad u arkaysa wuduuxaas ilaahay u arki doontaa buu nabiga caleyh salaatu wasalaam yiri markaasuu musanifku wuxuu ihi watashbiihu waqaca liru'yati biru'ya marka laleeyahay ilaahay waad arki doontaan sidaad u arki doontaan bisha oo kale macnaheeda ma aha sida bisha loo arkaya tashbiihu lmari bilmari ilaahay iyo bisha in laysku shabaha ma aha laakiin tashbiihu ru'yati biru'ya aragtiinadaada bisha aad arkaysid yaa wuxuu la mid yahay aragtirada ilaahay aad arki doonto laakiin ma aha tashbiihu qamari biاllaahi ma aha laakiin tashbiihu الru'yati biاru'yati saas waay laa lilmar-iyi midka la arkayo in qamarka ilaahay lagu shabahaa ma aha laakiin aragtiinadeena qamarka arkaynaa lagu shabahay aragtiinadeena ilaahay aan arkayno labadaasna farqiga u dhexee markaasuu musanifku wuxuu wاlأkhbaaru اlwaaridatu fi الru'yati mukharajaة fi kitaabi اlansaari bطurqihaa wاlأkhbaaru akhbaartii axaadiidtu ka wataa alwaaridatu ku soo aroortay fi الru'yati aragtiinadii ku soo aroortay mukharajatun mid lagu wariyey oon ku qoray waa mukharaja bmacna takhriij kitaabat اlaxaadiiثi basaniidiha wa mukharaja waxaa lagu soo bixiy o lagu qoray fi kitaabi اlintisaari kitaab uu musanifka leeyahay biuruqiha maca uruqiha yani xadiid kasta iyo dariiqiisa ila nabiy sal اllahu alيه wasalam kitaabkaasaan ku sheegay intana khulaasadii baan kaaga soo qaatay buuri yani hadda xadiid keligeed ma ah wax ku soo arooray alru'yatu ru'yat اllahi ywma alqiyaama aayaad qur'aanha ku soo arooray oo ay ka mid tahay wujuuhun yowmaidin naadirat ilaa rabbihaa naadira maalin baa ilaahay uu tilmaamay wejiyaasha ay iftiimi doonaan ilaahay ay arkaysa awgeedna ay la iftiinayso ilaa rabbihaa naadira rabbigeeday fiiri doonta liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada nabiga kamaa fii xadiid saxiixi muslim ziyaadadaas wuxuu ku magacaabay in jannadii lagala jeedo maya alxusnaa jannadi weeyaan wa ziyaadana wuxuu nabiga ku tilmaamay ou noogu sheegay inay aragtiina ilaahay la arkaya inay tahay marka wa ziyaada sidaas weeyaan axaadiidta ru'yada ku soo aroortay bukhaari muslim keli ay wariyeen tabluqu mablaga tawaatur oo inakum tarawna rabbakum kamaa tarawna alqamara leylata albadri laa tudaamuuna fii ru'yatih iyadoo laysku cariirinayn ama laysku dulminayn cid laga nusqaamina ay jirin yaa ilaahay la arki doonaa jala jalaalu marka waxaa arintaas ka diiday muctasila waxay le ilaahay lama arkay maxaa ilaahay waa la arkay haddaan iraahdo qiyaamo macnaheedi waxay noqonaysaa in khalqigiisa ku shabahnay marka waxaa laleeyahay laa taqiisu llaha calaa khalqihi wax jira ma ah mar kalena waxay daliishteen inay nabiyulaahi muusa ilaahay markuu yiri jala jalaaluhu lan taraani ay yihaahdeen lan taraaniida sida adduunyada aan ilaahay loogu arkayna aakhirana aan loogu arkaynin taasna baail waay liannahu lantaas waxa weeyaan waa nafyi fii waqtihi adduunyada awaay ah awooda adoomanka ay leeyihiin in ilaahay ay ku arkaan ma kari karaan walidaalika ilaahay wuxuu in lay arka mustaxiil waa ma dhihine wuxuu waxaan isu muujinaa jabalkii haddii jabalkaas uu meesha ku sugnaado waad i arkaysaa buuri fain istaqara makaanahu fasawfa taraani falama tajalaa rabuhu liljabali jaclahu dakan ilaahay markuu jabalki isku muujiyey waa taxamulu waa jabalkii aragtiinada ilaahay waa baaba marka muuse waxaa layihi hadaad i arki lahayd saasaad u baabi'i lahayd muuse marka waa lamiir daboolay ilaahan uu towbo keenay inaan adduunyada inaan kugu arka aan ku weydiista buu aakhirada laakiin ilaahay awood buu dadka u abuurayaa oy ilaahay ku arki karaan waxa qiyaamada loo waxa loo dadaalo fadli la helo waxaa ugu weyn ru'yatu rabbi alcaalamiin jannada way ka weyn marka waxa weeyaan siduu imaamu shaafici u yiri kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun markii dadkii xumay ilaahay ru'yadiisa laga xijaabay aayadda waxay tusinay buu yiri inay dadka fiican arki doonaan almuhim dadka ahlu sunada waxay isku waafaqsan yihiin ilaahay subxaanah watacaala qiyaamada in la arki doono kulamaa ilaahay adoonka adoonka ilaahay ou arkane qurax inuu adoonka ziyaadsanayo marka taas waxaa weyaan musanifka ru'yadii saasuu usoo gaagaabiyey markaasuu haddana cinwaan kale uu musanifka muxaqiqa ugu magac daray aliimaanu biاljannati waاnnaari wa anahumaa makhluuqataani ninka kitaabka xaqiiji u sameey musanifku wuxuu uga hadli doono waxa weeyaan jannada iyo naarta inay haddana jiraan wayashhadu ahlu sunnati ana aljanata wاnnaara makhluuqataani wa anahumaa baaqiyataani laa yafnayaani abadan markaasuu wuxuu iri wayashhadu ahlu sunna waxay haddana qirayaan ana aljanata wاnnaara jannada iyo naarta makhluuqataani inay yihiin kuwa abuuran inay haddaba jiraan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa jannada hadeertaan iyo naarta waa la diyaariyey adoomankii oon weli soo dhimanin iyo kuwoodii dhinto barzakh kami oo si sii joogo yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala usii diyaariyay karaameyn waay ayib marka waatan nabiga uu yiri calayhi salaatu wasalaam ninka hadduu dhinto hadduu nin xun yahayne waxaa wey naarta meel loogaga furaya marka qabrigiisa xufra min xufari naar noqona haddii uu wanaagsan yahayne jannada markaa loo iftiina marka qabowgoodi iyo nicaawgeediyaa soo galay marka jannada iyo naarta waa abuurantaa ilaahay fataquu naar alatii ucidat lilkaafiriin ucidat ficil maadi waay waa la diyaariyey u diyaarsan tahay makhluuqataani in abuurayna nebiga markii la dheelmiyey jannada iyo naartaaba lasoo tusiibo marka hadayna abuurnayn maba arki lahaynba marka horta way abuuran yihiinoo makhluuqataani hada way abuuran yihiin wa annahumaa baaqiyataani hadana way baaqi yihiin laa yafnayaani abadan weligood ma tegayaan mar hadii naar iyo janno qofkii ou galo waxa weya meelay ku dhammaanayaan ma laha wa anna ahla aljannati jannada ahalkeeda laa yukhrajuuna minhaa abadan weligood lagama soo bixinay wa kadalika ahlu nnaari naarta ahalkeeda sidaasoo kale waay aladiina hum ahluhaa dadka ahalkooda khuliquu lahaa loo abuuri laa yakhrujuuna abadan kasoo bixi maaya dadka kaafiriinta oo dhan kasoo bixi maaya naara loo abuuray ninkiinba ahlu towxiid ba aan ahayn naarta kasoo bixi maayo weligiis wa ana almunaadi ay rumaysan yihiin ninka oo wax uu yeerayay yunaadii yowmaidin inuu yeeri doono ou dadka ugu yeerayo yaa ahla اljannati khuluudun walaa mowta wa yaa ahla اnnaari khuluudun walaa mowta xadiidkaa saxiixa ah nabiga nooga waramay inuu malaku naadi doono inuu dhihi doono yaa ahla janati jannada ahalkeedu khuluudun waad ku waraysin jannada walaa mowta dhimashana ma jirto wa yaa ahla naari naarta ahalkeeday khuluuduna wad waaraysin walaa mowta wax uga daran ma laha layidhi dadka ahlu naarta inay maqlaan waa waarid oo meeli ku dhammaanay aan lahayn wax ugu daranay maqlaan maalintaas kelim ugu weyn ma jirto dadka ahlu jannadan ee wanaag ay maqnaan wax ugu ugu wanaagsan midaas ma jiraan baa layidhi calaa maa warada bihi alkhabaru saxiixu can rasuuli illaahi suu khabarka saxiixa nabigu uga soo aruuray ou noo tilmaamay xataa malakul malakulmowt markuu dadka soo laayo alaleehi yaa dhiman asigoo calaa suurati kabshin wan oo kale suuradiisa la keenayaa waa la gowraca bayna aljanati wannaar dadka markaa inayna dhimanaynin markaa sida loo tusiyo sidaas baa layidhi marka waxa weeyaan maalintaas waxa dhacay kamid mid tahay aliimaanu qowlu wa camalun wayasiidu wayanqusu marka musanifka haddana wuxuu leeyahay cinwaan uu ninka muxaqiqa u sameeyey ou meesha tan kaga hadlayo aliimaanu yaziidu wayanqusu iimaankii inuu ziyaadayo ou nusqaamayo iimaanka oo jannada lagu galayo naftigiisaa darajaad kala ah markaasuu musanifku wxuu uri wa min madhabi ahli اlxadiiثi ana aliimaana qowlu wacamal wamacrifa ana aliimaana qowlu wacamal qowlu wacamal iimaanka waa qoraax qul laa ilaaha ila allahu ay meel ka tahay iyo wa camalun shaqo oo salaadi sakadii xajkii ah qeyb ka ah iyo wa macrifatun macrifo tasdiiq oo qalbiga ilaahay laga rumeey yasiidu biaacati daacadii ku siyaadayaa wa yanqusu bilmacsiyati macsana waa ku nusqaamaya oo qofka asaab isdareemi karaa baa laleeyahay adiga aad fiicsan qalbigaada khayrka uu kuu sahlanayahay maalina waxaad arkay shay khayrkaa kugu cuslaanay marka dadka ahlu sunnada ah waxay wada qabaan ana aliimaana yaziidu biاطaacati wayanqusu bilmacsiya sidaas oo kale markaasuu adiladoodii buu meeshan kaaga sheegaya wuxuu leeyahay qaala muxamed bnu cali bni xasan bni shaqiiq sa'altu abaa cabdillaahi axmed bna xambalin raximahu اllahu tacaala can aliimaani baan weydii buu ihi imaamu axmed fii macna ziyaati wa nusqaam iimaanka inuu nusqaamay uu ziyaaday faqaala wuxuu ihi الحسن بن bnu طيب ayib sa'altu abaa cabdillaahi axmed ibni xambal raximah اllahu can alimaani fii macna ziyaadati wanusqaan su-aalkaasaan weydiiyey haddana waxaa muuqato in uu jawaabti uu ka bixi meesha aysan ku qornay marka ma adri in kitaabka sakdi uu ku jiro iyo in saaltu abaa cabdilaahi axmed bni xambali can imaani ijaabadiisana ay tahay wuxuu ugu jawaabay in fi macna ziyaada wanuskaan in ugu macneeyey in jawaabta saas ay tahay allahu aclam markaasuu yiri xadaanaa xasan bnu muusa alashyab xadaanaa xamaad bnu salma can abi jacfari can abihi can jadihi can camri bni xabiib qaala alimaanu yaziidu wayanqusu faqiila wmaa ziyaadatu wmaa nusqaanuhu wamaa nuqsaanuhu qaala wuxuu uri idaa dakarna allaha ilaahay haddaan xasuusano oo faxamidnaahu aan mahadina subxaanahu fatilka ziyaadatuhu waidaa gafalnaa ilaahay dikrigiis haddaan ilowno oo wadayacnaa aan dayacno wanasiina aan ilownone fadalika nuqsaanuhu yani haddaad khayr badan samaysay iimaanka waa ziyaadaya haddii kalena wuu ziyaadaة اlimaani wالnuqsaan waxa weeyaan madhabi ahli الsuna jamaacatan abu xaniifa oo min ahli الsuna kamid aha yihi iimaanka waxa weeyaan alnaasu fii aslihi sawa oo iimaanka oo bimacna tasdiiqi ah asiga wuxuu ku fasiray alimaan bimacna tasdiiq rumayn waay laakiin acmaashan kale oo zako lahoo soon lahoo cibaado leh waxa weeyaan waa min mukamilaat اliimaani lakin laysa min jawhar iimaan buu abu xaniifa qabaa marka min jiha haddii laga fiiriya asiga ahli sunna way iswaafaqsan yihiin oo acmaashaas wain kaanat daakhila fi musama aliimaan cinda ahli sunna laakina aliimaan laa yadhabu bidahaabiha hadduu qofkii uu daacaadkii laga rabay oo iimaanka qayb ka aheed haduu ka tago iimaanka inuu baabaa maha waxbaa u jira haba nuqsaame marka abu xaniifa wuxuu leeyahay inuu iimaanka tasdiiqya waxa u daliil eh acmaashaas haddii laga tagay iimaankii wuu sii jiraya oo qofkii haddii uu sakadii bixi waayo ama soomkii uu soomi waayo macnaha dembi kabaa'ir dunuub u galay laakiin iimaankii weli waa leeyahay sidaas laakiin sida raajixa ah acmaasha ama طaacaadka min musama aliimaan ay kamid yihiin laakiin ninkii ka tagane islaamka uga bixi maayo haddii iimaanka iyo acmaasha saalixa laysku cadfane iimaanka waxaa lagala jeedaa umuurta qalbiga acmaasha saalixadan wixii afcaasha laga qabanayo oo haddii la yihahdo in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat haddii la yihahdo saalixaadkii gooniyaa loo bixiyay aamanuu lagala jeedaa ayib mahma yakun min amrin iimaankii waxa weeyaan qole waxay leeyihiin hadiiba qofkii iimaan laga helo laa taduruhu macsiyatuhu mar haddii iimaan laga helo waxaa waay macsidii waxbaba dhibi mayso waa qolo <clears throat> murjia la yidhaahdo waay qole waxay leeyihiin iimaanka macrifo waa ninkii ilaahay garta waaba besba waa helaya taas macnaheedi waxa xataa ibliis iyo fircawn ilaahay way yaqiineen laakiin aqoontoodii ilaahay uguma ayna hogaansaminoo way diideen yani marka mujarad almacrifa wax ma tarto laakiin waxaa la rabaa tasdiiq iimaani ah oo allah aada rumaysan tahay inaad rubuubiyadiisi uluuhiyadiisi rumaysan taha la rabaa qolo kaleo muctasile iyo khawaarij waxay qabaan iimaankii tasdiiq bilqalbina waa acmaashana daakhila fi musama aliimaan ninkii acmaashaas ka tagana islaamkii waa gaalooba waa kufrina oo waxay yidhaahdeen murtakibu lkabiira waa gaal bay yidhaahdeen muctasiladu waxay leeyihiin gaal ma noqonayo muslimna maa dhexdan u taagan yahay manzila bayna mansilatayn khawaarijtana waa gaal maxdi a ah bay leeyihiin almuhim waxay ka tileen ahlu sunna way meelay kaga waafaqeen oo acmaashii min musama aliimaanay kamid tahay waa isku waafaqsan laakiin ayaga waxay yidhaahdeen shartun fii baqaa'ihi iimaanka in la helo waxaa shardi in acmaashaas nala farayna aan qabanno waxa nagala reebayna aan ka reebtoonaan haddaan acmaashii qabo ama macaasidii nagala reebay ka reebtoomi wayno islaamki waan ka baxnay iimaanki waa ka baxnay muctasiliga iyo khawaarij baa sidaas qabto marka waxooda dhan wada baail waa sida xaqiiqada alacmaalu saalixa min daakhila fi musama iimaan shardina uma aha iimaanki inuu baaqi noqonayo waxaa weyaan in ayadii laga tagaa dhici karta iimaankiina ou haro walidaalika waa noo imaan doontaa ninka inuusan dembiga u sameeyo oo aan nawaaqid alislaam aan ahayn inuu islaamkii kaga baxaynin ayib markaasu wuxuu ihi akhbaranaa abuاlxasan بن أbي اسحاq الmزkي xadaثna abي xadaثna abu cmri alxيiri xadaثna mحamed بن yaحyى duhlي wa sheikh الbkhaarي mحamed بن yaحyى w mحamed بن idriis almkي w أحmed بن shadاad التirmidي qaluu xadaثna الxumaydi cabdالlahi w waa sheikhi oo mxaan ku irahdaa imaam الshaafiعي xadaثna eh, y wa zamiil الshaafiعي aan dhahay sheikha waxaa u ah sufyaan بن cuyeyne xadaثna yaxya bnu sulaym sa'altu casharata min alfuqahaa toban oo fuqahada kamid aan weydii buuri can aliimaani baan ka weydiiyey faqaaluu waxay yidhahdeen qowl wacamal camalka waxaa soo gelaya marka camalu اlqalbi iyo camalu jawaarixi marka ay dadka ahlusuna qowlun wa camalu biljawaarixi wa tasdiiqu bilqalbi ay leeyihiin waxa weeyaan waa tafsiil laakiin qowl camal waa kaaga filan tahay lannahu qowlkii waa nudqigii weeyaan annutqu bilisaan camalna camal jawaarix o camal qalbi baa isla soo galay markaasuu uri wasa'altu hishaam ibni xasaan baan weydiiyey faqaala wuxuu iri qowlun wacamal wasa'altu bna jariir baan weydiiyey saaxibu tafsiir faqaala qowlun wacamal wasa'altu muxameda bna muslim aطaa'ifi faqaala qowlun wacamal wasa'altu sufyaan athawri faqaala qowlun wacamal camal wasaltu lmuhana bna sabaax faqaala qowl wa camal wsأltu fudayl fudayl bn cyaad faqaala qowl wcamal wsأltu naafic bn cmar اjumaxi faqaala qowl wcamal wsأltu sufyaan bn cuyayna faqaala qowl wcamal intaasoo oo fuqahaada fiiri aimaة اdiin waa kulligood ay qeyb ka yihiin kulligood waxay isku waafaqeen qowl wcamal inuu acmaasha saalixada iimaanka aada rumaysay ilaahaad qalbiga ka rumaysay wuxuu ku faray inaad fartoontaata camalka kaas waay markaasuu uri wa akhbaranaa abuu camrin alxiiri xadaanaa muxamed bnu yaxya wa muxamed bni idriis samictu alxumaydiya yaquulu samictu sufyaana bna cuyayna yaquulu aliimaanu qowlu wacamal yaziidu wayanqusu faqaala lahu akhuuhu ibraahiim bnu cuyayna wuxuu ku yidhi yaa abaa muxamed kunyada sufyaan bnu cuyayna waaye taquulu yanqusu iimaanka waa nusqa ama maad leedahay faqaala wxuu uri uskud yaa sabiy ninkaada sabiga oo cilmiga markii loo fiiriy waxba aan ka aqoonin bal yanqusu iimaanki waa nusqaamayaa xataa laa yabqaa minhu shayun intuusan waxba ka harin iimaanka waa nusqaamaya nusqaamaya ilaa iimaanka dhan aad waaysadood gaalba noqotid wuu gaari karaa buuri w qaala waliid bnu muslim wxuu uri samictu lwsaaciya wmaalika wsaciida bna cabdilcaziiz yaan maqlay saddexdaas iimaan yunkiruuna ayagoo inkiraya calaa man yaquulu ninka dhahay iqraarun bilaa camal ninkii yidhaahdo iimaan ninkii ku fasira iqraar waa bilaa camal camal uusan la jirin ayagoo aada ugu inkirayo waxaad sheegtay khalad waa dhahayaan maqlay buuri wayaquuluuna waxay leeyihiin laa iimaana la helimaa ilaa bicamalin ninka hadduu yidhah ilaahay waa rumay salaad male zaka male soon male marka waxay leeyihin camal waa in la helaa faman kaana طaacaatuhu ninkii طaacaadkiisa iyo wa xasanaatuhu ay akhar badiso fa inahu akmalu iimaana asaaka iimaan kaamilsan waman kaana ninkii ahda qaliila طaacati ninkii طaacadiisa ay yar tahay kahiira اmacsiyati macsiyadii ay badan tahay wاlgaflati ilowgiisa walidaacati waajibaadka inuu dayaca ninkay badan tahay fa iimaanuhu naaqis bay yidhahdeen waa naaqis hadda waa la way ma dhahayaan laakiin muctasilada iyo khawaarijta waxay qabaan hadayba macsidaada badato ooba khafladaada ay badata waxaa weye naaqismaan iimaankii waaba la weynaya sidaasay qabaan markaa wa samictu alxaakima abaa cabdilaahi alxaafida yaquulu samictu abaa bakrin muxamed bni axmed ibni baakaweyhi alxalaab yaquulu samictu abaa bakri muxamed bni isxaaq bni khuseyma yaquulu samictu axmed bna saciid arubaai aw aribaai yaquulu qaala lii cabdulaahi bnu aahir yaa axmadu cabdulaahi bnu aahir waa amiirkii waay oo khuraasaan amiirka ka ahay marka yaa axmedu leeya axmed ibni saciid iribaai waay yaa axmedu inakum tubgiduuna haaulaai alqowmi jahlan kuwaas adinka waad naceybtiin adinkoon waxba ka aqoonin nimankaas wuxuu leeyahay oo mubtadicada ah yaa wuxuu ku leeyahy cabdulaahi bnu aahira wuxuu iri axmed ibnu saciidow nimankaas jaahiliinta nimankaas mubtadicada adinka waad necabtihiin adinkoon xaqiiqadooda ogeen waana ubqiduhum can macrifatin anigana aqoonaan uleeyahay oo waa nacabayaa buulefiri dadkiina ahlu sheeganaya qolada mubtadicada jumle ahaanaad leedihiin waa necabtihiin liannahu adinka kuma dhex noolaanin waxay leeyihiinna ma aadan aqoon marka adinka adinkoon xaqiiqadooda ogeenaad iska necabtihiin buuri anigana anoo xaqiiqadooda og baa necbah markaasuu iri aniga waan aqaana awala inahum laa yarawna uma arkaan lisulطaani طaacatan ninka sulطaanka inay adeecaan maba ictiqaadinayan buuri lannahu khawaarijta iyo muctasilada waxay leeyihiin hadduu ninkii madaxweynaha ahaay dembi hadduu sameeyo yajibu alkhuruuju caleyh sayf in loo qaato oo la dilo ama xukumka laga rido ama xaqa loo soo celiya waajib ah marka sultaankii nebigana wuxuu iri ninka hadaadan gaalnimo ku arkin hala aeeca walow macaasi kasta ha samee haduu rabo walow daraba calaa dahrika walow dara akhada maalaka buu nabiga yiri marka taas waa midoo horta saasay aaminsan yihin ko adinka ma ogidin athaani mida labaad waxay leeyihin inahu laysa liliimaani cindahum qadrun iimaanka agtooda qadarka malaha oo waxa weeyaan yani iimaankao dhan waa hal jumla ayaga agtooda markaasuu ninka cabdulaahi bnu daahir wuxuu hi wallaahi laa astajiizu aniga ma banaysanayo an aquula inan iraahdo iimaanii aniga iimaankayga ka iimaani yaxya bni yaxya waa nin imaam ah oo muxadith ah aniga inan iraado iimaankayga yaxya bni yaxya u la egyahay inan iraahdo waxawaa ma banaysanaya buuri walaa ka iimaani axmeda bni xambalin iimaanka axmed ibni xambal oo kale leeyahay inan iraado makari kari kara buuri wahum yaquuluuna waxay leeyihiin muctasiladii iyo khawaarijtiine iimaanunaa ka iimaani jibriil wa mikaail xataa nebi maxamed way sii dhaafeen haddii la yidhaahdo liannu malaaigta waxa weeyaan ilaahay bay subxaanahu wa tacaala laa yacsuuna allaha maa amarahum yafcaluuna ma yu'maruun calaa qowli man yaquul ina almalaa'ikata afdalu min alanbiyaa qowlkaasna waa laga raajaxsan yahay ayaga waxay leeyihin maadaama iimaanka aw tasdiiq yahay waa lagu wada siman yahay ninkii ilaahay rumaysan malaa'ig iyo ambiyo iyo bani aadamkaoo dhan waa ka siman yihiin liannahu tasdiiqun bilaahi ilaahay in la rumeeyo haddii tasdiiqaas wax yar ay galaanna waa la wada waynaa haddii la wada helana dadkao dhan waa ka siman yihin saasay leeyihin marka an wuxuu ri aniga inan iraahdo imaam min aimati lmuslimiina la iimaan ahay xataa ma aniga makari kara ayagana waxay leeyihin jibriilaan la iimaanahay liannahu iimaanka ayaga nuqta waaxida waa in la hela in la waayo haddii la helan dadkao dhan ay ku siman yihiin haddii la waayane waaba la waay bay leeyihin sidaasay aaminsan yihiin wbiاllahi tacalى الtowfiiq wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin